dhibaato qabsatay ee macaluuli ku dhacday ee u baahday xaaraantii inuu cuno iyagoo ka qaadanaya dee aayaadka qur-aanka ah ee markii ay sheegeen waxyaalihii xaaraanta ahaa la dabadhigay xurimat calaykum almaytatu wاdamu walaxmu اlkhinziiri wma uhila ligayr اllahi bihi wاlmunkhaniqaةu wاlmawquudaةu wma akala الsabcu ila ma dakaytum wma dubixa calى الnuصbi waan tastaqsimuu bاlأslaam dalikum fisq akhirkii waxaa yihi faman idura fii makhmasaةi gayra mutajaanifin liثmin faina allaha gafuur raxiim sidoo kale aayadii suuraة اlbaqara inama xarama calaykum اlmaytata wاdama wlaxma اlkhinziiri wma uhila bihi ligayr اllah فmن اضر غyر bاغ ولا عاad فlا إثم عaليه iن اللaha غفوr رaحيم وhاkda marka aaيaadku markii ay محaramaadka sheegaan أحkaamta daruuradana xagga dambe ayaa lagu sheegaa saas oo kale ayaa amaduna رaحmaة اللahi عalayهim sameeyaan oo markii ay ka waramaan محaramaadka waxay daba dhigaan أحkaamtii daruurada wuxuu hi muصنifku qofkii hadduu u dhibaatoodo oo yacnii uu dhib daraaddeed iyo macaluul daraaddeed ugu baahdo ila almeytati baktigii inuu cuno hadduu u baahdo daruuro jirta daraaddeed akala minhaa uu ka cunaya maa yasudu bihi ramaqa wax uu nafta ku joojiyo oo yacni uu ku ilaaliyo inuu nafbaxo fii axadi alqowleyni labada qowl ee masalada ku jirtaa saasuu midi wa qadra shibaci inta uu ka dhargaya ayuu ka cunayaa fi laakhari qowlka kale sida uu leeyahay haddii qofka daruura ay ku timaado oo macluul daraaddeed uu ugu baahdo baktigii iyo xayawaankii kale dee la xarimayba lidaruurati way ugu banaan tahay waa ka ilaahay subxana wa taala faman idura hayra baaqin walaa caadin falaa ima caleyh qofkii daruura ku dhacdo ee macluuli qabsato ee wax kala waaya isagoon xadgudub samaynaynin wax dembihii dushiisa ma aha ayra baaqin walaa caadin tafaasiir dhowra ayaa ku jirta qaarkood ay leeyihin hayra baaqin ay qaaici ariiqin isagoon qaaicu ariiq ahayn walaa caadin sidoo kale aan ahayn mid markaa intii loogu talagalay dhaafaya oo wixii maaragtay ku filla wax ka badan cunaya ama walaa caadin isagiioo aan Ehm, iyadoo uu wax kala haysto baktigii xaggiisa uxadgudbaynin iyo in la baakin iyo caadin waa isku mid marka ehm, tafaasiirtaasna dee axkaam baa kasoo kala baxaysa oo qoladan le akala minha maa yasud bihi ramaq wuxuu baktiga ka cunayaa uun intuu nafta ku joojinaya ramaqu waa maxayn aa mala xididkii u dambeeyey ba maarata sii dhaqaaqaya wax noocaas waa marka nafta inta maarata nafta uun qofka waxa ku ilaalinaya ramaqu marka waa baqiyat ruux waa nafta inteeda yar u dambaysa marka wuxuu naftii ku xajinayo oo naftii inay baxdo uu ku ilaalinayo ku dhowrayo ayuu cunaya markaa qaarkood waxay hahdeen yashuddu hala akriyo oo shiin ha laga dhigo ilan baqiyat ruux waa yani waa la adkina waa yasududu iyadu de waa la awdaya waa meel daloosho la awdaya bay sadigu uu sheegaya laakiin xagga naqliga kelmadda sida inta badan lagu dhawaaqay kutubtana ay ugu qoran tahay bay culimadu leeyihi waa sad ramaq shad ramaq haddii la yidhaahdana luqa ahaan way iska caadi marka qoladaasi walaa caadintana way kala soo baxayaan isagiioo aan dhaafayn intii dee daruuriga ahayd qaacidana waabay ka sameeyeen addaruuratu tuqadaru biqadriha daruurada waxaa lagu jaangooyaa inta un qadarkeeda lama dhaafi qowl baa wuxuu leeyahay maya uu ka dhargayaa qofku caadi buu isaga cunaya maxaa yeele waa loo fasaxay kor haddii loo baneeyey inuu markaa ka dhargaa way u bannaan tahay xadiid saxiixa bay keeneen oo jaabir ibni samura radia allaahu canhu warinayo nin baa wuxuu soo degay xarra waa meel magaalada madiina u dhow reerkiisiiyo qoyskiisiibuu watay hal baa markaa ka luntay hashii waa nin baa markaa sidaa ku yidhi nin kaloo halay ka luntay ayaa ku yidhi war hal baa iga luntaye waa adigan gaajaysane dee iska daranyaysane haddaa hashii heshaan qabta marka cafwan yani darajadiisa uma eegeyn ba aniga i qabtaamda isagu lahaa fain wajadahaa eh, fain wajadtaha amsika haddaad hasha hesho iqab hashii wuu helay ninkii laakiin wuxuu waayay ninkii lahaa ee hasha iqaba lahaa hashiibaa markaa meeshii ku xanuunsatay islaantiisii baa ku tiri inoo gowrac waatan xanuunsanaysa uu diidayoo hal aanan lahayn qali maayo hashi way dhimatay kolkay dhimatay bay islaantiisii ku tidhi inoo qal iyadoo baktiyaba hilibkeenu qallajin iyo maaratay baruurteed oo waynu de iska wadwadi nabigaan calayhi salaatu wasalaam soo weydiinayaa buu yidhi rasuulkiibuu u yimid wuu weydiiyey nebigu wuxuu ku yidhi hal cindaka hinan yugniik wax kaaga filan ma helaysa markaasuu yihi laa maxaa deetee nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu ku yihi kuluuha iska cuna hadda markaa dee nabigu alay sla hashii dhamay qoyskii iska cunaan buu ninkiibaa markii dambe u yimid hasha lahaayo markaasuu warkii u sheegay markaasu war miyaad gawracdo waan ka xishooday buu daynaan neef aanan lahayn aan gawraca dhowna tuhon baa iska iman karo wuu ku degdegay way iska noolaan lahayda iyo waxbaa dee kolley imanaya xadiikaas markaa de hal iska cuna buu yihi nabigu alayhi wasalaam muu odhan kuluu minha maa yasudu ramaq xadiiskuna waa saxiix calaa shari muslim abu daawud iyo baa wuxuu yihi musanifku raximah اllahu tacaala wain wajada almudaru maytata wa acaama algayri aka markaa eh, de baktigii waa saas baktigaasi ama ha noqdo mid markii uu noolaa neef la xalaashan lahaa haddii la gowraco ama yaanu noqoninba oo xataa haddii uu helo waxyaalihii aynu xarinay libaax baktiyey iyo eh, dameer waayo dee wuu cunaya waa ka aygiyo waxaasun baanu iyaga ilaa ay dee daruuro xooggani wax kale u waayan bakti kale helayo tii ayga iyo doofaarkii iyaga cuni maayo dadkiina waa saas oo kale oo intuu wax kale oon dad ahayn helayo de dad ma cunay laakiin hadduu waayo xataa bakti kale uu waayo de qofkaa bani aadamkaa dhintay ayuu maaragtay iska cunaya haddii aanu nebi ahayn baa le nebi da isaga u dhawaan maysid bal waxaa la yidhi nebiga waxay ka hadlaanba haddii nebi gaajoodo de imika nebiba ma jeeda de marat nebi ciise alayhi salaam markuu yimaado mooyaan haddii nebi uu gaajoodo oo qof kale uu la so wax la cunana la waado xaq ma ugu leeya nebigu ninkan jirkiisii qeyb kamida ah u gooyo si nebigu maarata waayo xaqa nebigu wax sahlan ma aha in nebiga la ilaaliyo waa arrin markaa aad iyo aada loo cusleeyey marka calaa kulli xaal qofkii dhintay laftiisa haddaad wax kala weydo qofkaa dhintay dee wax waad ka goosanaysaao waad ka cunaysa laakiin qof nool oo in la dilo ay xaaraan tahay isaga dee dili maysid si aad u cuntid gaalba ha noqde kii isaga waxaa la yihi in la dilaa sharciga ay ahayd de isaga waa dilaysaa si aad adiga ugu noolaato oo hadduu maaragtay iska yahay kii hayib almuxsan kii guriga laga zinaystay oo kale iyo fasaarigii muxsanka ahaa iyo taariku salaadkii taariku salaadkii waa la dilayaa <laughs> waa la cunay iyo eh, kii markaa qisaasta aad ku lahayd iyo xarbigii iyo qolyaha noocaasa eh, iyaga in la dilo si loo cuno haddii daruura ay timaado waa la ogoli bal xataa manhaajka waxay ku iman doonta qofku inuu isagu qayb iska gooyo haddii ay kalifto eh, haddii nolol la rajaynayo inuu markaa intaa ku noolaan karo inuu imaam noowi oo iyada lafteeda fasixi doono markaa daruuradu baktigan uun dee maaragtay neefkan kaa baktiya un kuma gaarahe waxaa la yaala wixii la xarimay ee muxaramaadka wixii aad kaga noolaan karayso ayay da noqonaysa wuxuu uhi wain wajada almudaru hadii uu helo kii daruuradu ay qabsatay meytatan hadduu bakti helo wa acaama alkhayri iyo cunto cid kale leedahay laakiin ciddii lahayd ay maqan tahay akala wuxuu cunayaa acaama alkhayri raashinkaa kale cidda kale leedahay buu cunaya wa damina wuxuu magdhabayaana bedelahu bedelkiisii wa qiila waxaa la yihi maya ee yakulu lmeytata baktiguu cunaya haddii markan macluushu ay kugu dhacday ay ku ag yaallaan baktina waad heshay qof kale ammaano aada u haysay oo raashin aad qof u haysina meesha waa yaalla qofkiina u maqan oo dee ciidan ma weydiisan karaysi xaaladdaa iyada ah labada keebaad xalaashanaysa ma cuntadan aanad lahayn baad xalaashanaysa ood hadhowna lacagteeda iska bixinaysa ama dee miligeeda mise baktigaad iska cunaysa laba wejihi ayaa ku sugan musanifku wuxuu inoo rajaxay cuntadaa kalaad cunaysa baktiga cuni mayso baktigii waa nijaas taxriimkiisuna waa licaynihi ama acaam lhayr cuntadan qofka kale de taxriimku lidaati lidaati acaam maahe waxa weeye waa xifaadan calaa xaqi lhayr xaqulhayrkubaad iska ilaalinaysay dee waxaani waa raashin sidiisa u xalaala marka kaa sidiisa u xalaasha ah ayaad cunaysaa buu musanifku raximah llahu rajaxay walaa tashkiilka idinku qorana isagaa rajaxan laakiin muctamadku waa kan kale baktigaa la cunayo raashinkan isku taaban maysid sababtuna waa maxay sababtu waxa weeyaan baa la dhowr cilaba waa la sheegayoo waxaa la yidhi baktigan xalaalnimadiisu markay daruura ku hayso naskaa sheegay aayad baa sheegtay cuntada qofka kale inaad iska cunaysana waa ijtihaad oo dee culamadunbaa unbaa la soo baxee aayaddu ma nasku wuxuu sheegay waxyaalihii la xarimay ee iyo mawquudadii iyo mutaradiyadii iyo meytadii iyo kuwii faman idura hayra mutajaanifin liimi falaa ima caleyh fa in allaha afuur raiim marka taa naska ku sugan ayaa laga hormarinayaa tan ijtihaadka ku sugan waa qodob waxaa kale oo loo hormariyey xaq ullaahi awsa mabniyun ala musaamax baktiga in la xarimo waa xaq ilaahay de qof kale kuma xurmeyneysa laakiin cuntada kale iska ilaalinteeda dee waa xaq bani aadama bani aadamka ad iska ilaalinaysa marka ilaahay xuquuqdiisuna waa mabniya ala musaamaxa saamaxaadda ayaa ku badan iyadaa markaa ka horeynaysa maale tu saddexaadna way sheegeen walicadami damaaniha bay yidhahda baktigii markaad cunto waba kugu waaji dayn lagugu maayo laakiin raashinkii markaad cunto dee dayn baa ku raacaysa dayntana shareecadu inta layska ilaalin karo in layska ilaaliyo ayay dhiiri gelisaa markaa baktigaasaa la cunaya maal wuxuu ihi wain wajada saydan hadduu helo ugaan iyo wa maytatan bakti wa huwa muxrimun isaguna qofkuna u fafiihi qowlaani laba qowl baa ku sugan axaduhumaa midi uu leeyahay yakulu lmeytata baktiguu cunaya waanika kalena uu leeyahy yakulu sayda ugaadhuu cunaya qofkani wuxuu helay waa muxrim uu gaajooday wuxuu cuno ma haysto bakti buu soo dul istaagay waanu ugaarhsan karaya ugaarina meesha way joogta ma ugaarhsaa la odhanayaa iyadana laba qowl ayaa ku sugan qowl wuxuu leeyahay baktiguu cunaya midna wuxuu leeyahay wuu ugaarsanaya ka baktiguu cunayaali wuxuu ka eegayaa dee ugaadhii hadduu dilo waa muxrim qofkani eh. muxrimku markuu ugaadha dilo ugaadhu bakti unbay noqoto marka waa laba bakti unbay aakhirkiisla tegaya baktigan imika u yaalla iyo iyo ugaadhuu dilay iyana bakti waa midda labaade dee iminka hadduu baktigii cuno dhib kale buu geysan laakiin markaa kale baktina uu cunay neefna wuu dilay jazana waa lagu waajibiyey oo dee maaragtay neefkaa dee neefkii u dhigmayeyna dayn lagu leeyahay buu noqday ku waajibtay marka waxay leeyiin tanaa hawl yar qolada kale waxay leeyihin maya yakulu sayda ugaadhuu cunayaa maxaa yeelay ugaadhu sideeda xalaal bay u ahayd imika xaaladan muxrimka noqday bay xaaraan noqotay oo isaga sifadan ku qumtaye ixraamkaa unbaa xarintaye asalku iyadu de ugaarbaa ugaadhu xalaalbay iska ahayd marka taa asal ahaan xalaasha ahayd ayaa mudan buu qowlkaa kaleeyey laakiin kaa hore baktiguu cunayaale ayaa muctamada wuxuu hi musanifku الله llahu tacaala waman idura ilaa shurbi اlkhamri jaaza lahu shurbuha waman idura qofkii loo daruuro geliyey daruura u qabatay ilaa shurbi اlkhamri khamrigii inuu cabo jaaza lahu waxaa u banaan shurbuha khamrigii inuu cabo wa qiila waxaa khamrigu isagu daruuro kuma banaanaado waqiila waxaa kale oo la yidhi yajuusu litadaawi haddii laysku daweynayo wuu bannaan yahay walaa yajuusu lilcatashi laakiin haddii haraad jiro oo haraad loo cabayo ma banaan khamrigii isagu daruuro ma banaysa daruuro ma banaysa waxay leeyihiin haddii naftu hayso qofka oo arrintu ay halaag muxaqaqa tahay uu halligmayo taa iyada waa loo yarfasa laakiin haddii gaajo daran uni ay hayso nafti aanay baxayni ama xanuun uu hayo dawo loogu sheegay ama uu haraa darani hayo oo uu u baahan yahay khamrigii musanifku isagu halkan wuxuu rajaxay way banaan tahay oo wuxuu marinaya halkii ilahay baktigaba mariyey faman idura gayra baaqin walaa caadin falaa ima caleyh marka halkii daruuradu marinayaa waa way banaan tahay waqiila laa yajuuz bui wejhi wuxuu leeyahay may banaana waa xaaraan kaasi isagu wuxuu haystaa axaadii nabiga alayhi الsalaatu wasalaam aariq ibn suwayd aljucfi saxaabigii la odhanayay baa wuxuu weydiiyey khamriga nabigu wuu u diiday markaasuu yihi dawo uun baan dawo ahaan baan u samaynayaa oo dawaan ka dhigaya nabigu alayh sala u ui inahu laysa bidawa walaakinahu da khamrigu dawo ma ahee waa cudur markaa wuu diiday nabigu aleyhi salaatu wasalaam saxiix muslimku xadiidku ku jira sidoo kale xadiid kale wuxuu tilmaamayay ilaahay ummadayda caafimaadkeeda ma gelin wixii uu ka xarimay markaa dawana looma isticmaalayo bay leeyihin haraadna looma isticmaalayo oo haraadkana bay yidhaahdeen waabu siyaadiyaa un khamri kolkaad cabto adigoo ismoodaya inuu haraadkii uu kaa jabay ayuunbuu isagiioo kii ka daran in yar kadibba uu isla soo kacaya markaa markan hore intan guriga marayaad moodaysaa inay wax kaa jabayaane laakiin khamrigu wuu kordhiyaa un haraadka ma dhimo marka haraadna loo cabi maayo dawana loo isticmaali maayo saasuu muctamadku leey haddii aanay naftii baxrin oo de maarata halaag muxaqaqa aanay arintu gaadhin wejiga saddexaad wuxuu leey me haddii dawo lagu sheego oo dad lagu kalsoon yahay ay wixii dawo ku sheegaan waa loo isticmaali karaa laakiin haraad loo isticmaali maayo haraadkii waxba kama tarayo dawadaasi waa loo isticmaali karaa buu wuxuu yihi musanifku raximah اllahu tacaala walaa yaxrumu kasbu اlxajaami wlwlaa an yatanazaha alxuru can aklihi walaa yaxrumu xaaraan noqon maayo xaaraan ma aha kasbu lxajaam ninkaa toobinka ka shaqaynaya wax tooba kasabkiisii waxa uu soo kasbaday xaaraan ma aha waa xalaal laakiin walwlaa sida mudani an yatanazaha waa inuu iskaga dheerado markaa dhowro alxuru qofkii aan addoonka ahayni can aklihi waxaa toobinka lagu shaqaystay inuu cuno inuu iska dhawo toobinka waxaa dee lamid iyaguna shaqooyinka markaa liitay qof maktusiya bimukhaamarati najaasa waxyaalaha lagu maaragtay kasbanayo iyadoo qofkii uu markaa faraha la geliya najaasadii ilan iminka dhiiggiibuu qofkani nuugayaa xataa markii hore berigii hore da imika mika lagu soo nuugaayo berigii hore xataa way nuugayeen waa soo nuugayey markaa shaqo aan fiicnayn bay ahayd nabiga calayhi salaatu wasalaam nin baa weydiistay inuu markaa bahashaa ku shaqeeyo nabigu iska daabuu ku yiri wuu ku yar celceliyey markii dambe nabig wuxuu ku yihi iclifhu naadixaka wa raqiiqaka wixii aad ka shaqaysato haddana xoolaha iyo addoommaha siiso adigu ha cunin yani kuma munaasib ah laakiin xaaraan maahao dee nebigu calayhi salaatu wasalaam markii la toobay wuu bixiyey ujradii iyo bushqaayadii maaragtay toobinka wuu iska bixiyey nebigu calayhi salaatu wasalaam sida bukhaariiyo muslimba ku sugan markaa mar haddii nabigu alayhi salaatu wasalaam intuu istoobay ibn cabaas baa lahaa ixtaja min aslam wa acطa aladii xajamahu ajrahu walow kaana xaraaman lam yucihi ajrah nabigu wuu istoobayoo kii toobayna ajrigiisi mushqaadiisii wuu siiyey hadday xaaraan tahayna nabigu mu bixiyeen marka xaaraan maaha walow xadiid saxiixa oo imaam muslim ay warinayaan dee khabiis ba lagu sheegay kasbu lxajaami khabiis ninka xajaamkaa kasabkiisu waa kamiis waa wax xun la yidhi laakiin haddana taxriim gaari mayso dee nabigu calayhi salaatu wasalaam isaga ayaaba isagaaba bixiyey markaa wax laga fiican yahay ayuu noqonayaa shaqooyinkii kale markaa najaasada qofka uu faraha la gelayay ama uu maaragtay ka shaqaynayna iyaguna noocaasoo kale ayay noqonayaan baab nadri wuxuu musanifku raximah llahu tacaala halkan kaga warami doonaa nadarkii uu qofku gelayay nadrigu sidiisa luqa ahaan waxaa la yidhahdaa alwacdu bikhayrin aw bisharin ballanqaad weeyaa nadarku waa qofku ballanqaaday saasaa af ahaan loo isticmaalaa laakiin sharcigu wuxuu nadar u yaqaanaa in qofku wax aan waajib ku ahayn uu ilaahay dartii isugu waajibiyo haddii ay saas dhacdo waxaasaan ilaahay balan kula galay inaan sameeyo ilaahay waxaasuu igu leeyahay soo arki maysi ama hadday saasi dhacdo isagoo odhanina dee idhahdo maalin salaatu duxada inaan tukado ayaa ilaahay igu leeyahay hadduu idhahdo kale wuu ku nadiray baa la odhanayaao dee ballan buu ku galay ilahay ballan kula galay markaa nadir baa la idhaahdaa in la oofiyaa asal ahaan waa waajib qur-aanka iyo axaadiista nabiga aleyh salaatu wasalaam way ku sugan tahay dadkii ahlu jannaha markii la sifeynay yuufuuna binadri wayakhaafuuna yowma kaana sharuhu mustaiira sidoo kale waliyuufuu nuduurahum wixii ay ku nadireen ha fuliyaan nabigu alayh slat slam man nadara an yuic allaha falyuichu qofkii ku nadra inuu ilaahay subxaana watacaala aeeco ha aeeco waana ijmaac in markaa nadrigu uu sharciya laakiin nadarku sidiisa ma ma fiican tahay qofku inuu nadar galo mise waa laga fiican yahay oo inaanu qofku nadar gelin baa wanaagsan waxay culimada qaar leeyihiin waa makruuh sida imaam nawowi raximah llahu tacaala majmuuca uu ku tilmaamay waa makruuh maxaa yeelay nebigu alayhi salaatu wasalaam markii uu diiday la nadriyo markaasa haddana wuxuu yihi inahu laa yaruddu shay-an qofka waxba kama celinaye qadarku waa sidiisii uuni waxba yaan la nadri wa inamaa yustakhraju bihi min albakiil ka bakaylka ah ayuunbaa nadarka wax lagaga soo saaraayo dee cibaado aanu sameeyeen ayaa markuu ku nadro sadaqad aanu la baxeen soon aanu kaa bakiilkae markaa naftiisii ka bakaylaya aan sadaqada la baxaynan cibaadadii samaynayn ayaa nadarku uu qasbaya oo markuu wixii ku nadro dee khalaas waajib uu ku noqonaya marka waxay yidhahdeen culammadu waa karaahiya bay markaa imaam nawiyo ay saas leeyihin qolyaha qaarkoodna way kala saareen waxay noo iman nadarku qaybe uu leeyahay waxay yidhahdeen waa kala qaybinayaa o k nadru tabaruka ka la ayaa isagu aan eh, daaco ah oo aan ahayn karaahiyo laakiin kan loo yaqaano eh, nadr mujaazaa oo inoo iman doona ama nadr eh, nadr lajaaji wاlgadb in ataa maarata ka mujaazaadka laftiisana la raaciyo iskaga fiican tahay ayaa markaa isagu karaahiye abeynay wuxuu yihi musanifku raximah اllahu tacaala halkan wuxuu ka warrami doonaa nadarkii muxuu ku ansaxayaa markuu wuxuu ku ansaxayay taas ka baxo kadibna wuxuu geli doonaa markaa asnaaf nadaradii kamida oo markaa waxba kala duduwan si qofku uu markaa uga qiyaas qaato marka nadarkii waxaa laga eegi qofkii nadari karayay waa ayo nadarku yuu ka ansaxaa muxuuse ku ansaxaa iyo siiqadiisa saddexda ayaa laga eegi wuxuu i walaa yasixu nadru nadrigu ansaxo ilaa min muslimin qof muslima mooya cid kale kama ansaxo baaliqin qaangaara caaqilin garaad miyirkiisii qaba waqiila waxaa la yihi yasixu min alkaafiri gaalka wuu ka ansaxayaa naadirkiibuu ku bilaabay shuruudiisii shuruud naadir laba shardi iyaga khilaaf kuma jiro albuluuqu waalcaqlu qofku inuu qaangaaraya qofka nadraya oo ilmihii qofkii aan qaangaarin wuxuu ku nadro macna male sidoo kale inuu caaqiliyo aanu qof waalan ahayn iyadana dee nadarkii shardibu u noqonaya shardiga saddexaad oo alislaam ah inuu qofku muslim yahay isaga khilaaf baa ku jira ma shari saxiixabaa mise shari yani ma shariba mise shari ma aha qowl wuxuu leeya waa shari waana muctamadka sharina wuxuu ku yahay de waxaani waa cibaado cibaadadana gaalku ahalba uma aha sida salaadiiba islaamku shardi ugu ahaa zakadii uu shardi ugu ahaa soonkii shardi ugu ahaa xajkii uu shardi ugu ahaa ayuu nadarkiina shardi ugu yahay ilan mararka qaarkood qofkii nadrayey qof salaad buu ku nadrayaa soon buu ku nadrayaa dee salaad iyo soonkii gaalkii kamaba ansaxayaan wax aan kaba ansaxaynin inuu ku nadro dee macno ma yeelanayso saasuu markaa uu qowlna wuxuu leey ma u oo markuu soo islaamo ayuu wixii furin furinaya oo nadarkiisii hore markuu soo islaamo waa loo qabanaya xadiid saxiixa ah u keenay kaasi oo bukhaariyo muslim warinayaanoo cumar bn khadaab radia tacaala canhu ayaa nabiga ku yihi inii kunu nadartu fi ljaahiliyati an actakifa yowma aw leylata fi lmasjid alxaraam waktigii jaahiliyada aynu ku jirnay ee aanan markaa islaamkaba ku jirin ayaan waxaan ku nadiray inaan habeen ama maalin ku ictikaafo masjidulxaraamka rasuulka ilaahay rasuulku calayhi salatu slam wuxuu ku yidhi awfi binadrika nadarkaagii fuli sooma marka isagoo gaala ayuu cumar nadarkan gala nabiguna calayhi salatu salaam nadar unbuu ku magacaabay oo magacii nadar nadarkii kamu umu diidin awfi weliba inuu fuliyana wuu amray magaciina wuu u daayey oo inuu nadar ahaabuu sheegay fadala alxadiidu calaa sixatihi calaa sixati inciqaadihi fi lkufri nadarkii inuu guntamayo fii xaali lkufri ayuu xadiidkaasi tilmaamaya ayuu qiilkaasi markaa qiilkaasi dee waa xujadiisu waa culusta qolyaha hore waxay leeyihiin yani xadiidku de in la fulinaya unbuu sheegay laakiin waa laazim muu odhanin oo in nadarkii uu laazim yahay in waanu ka hadlaynaa inagu waa nadarkii u marka leenahay qofkii wixii baa ku waajibaya marka waa lil istixbaab bay wixii qofku gaalnimadiisii nadar ku galay inuu fuliyo way fiican tahay oo xadiidkan istixbaab bay ku xambaarayaan laakiin waajib maaha bay leeyihiinoo dee qofku markuu waxaan ku nadrayey waxaaniba kama ansaxayni wuxuu walaa yasixu nadru ilaa fii qurbati waxaa loo gudbay iminkana maxaa lagu nadrayaa walaa yasixu nadru nadarku kuma ansaxo ilaa fii qurbatin wax cibaadaa ah mooyaane aacaa shaygaad ku nadrayso waxa u shardiya inuu cibaado yahay waxaan cibaado ahayn ee ama macsiyo ah ama mubaax ah nadarkiisu ma ansaxayo wey macsiyadii ma ansaxayo dee nebigu calayhi salaatu wasalaam man nadara an yacsiya allaha falaa yacsi xadiidkan laa nadra fii macsiyat illah walaa fii ma laa yamliku bnu aadam macsiyada ilaahay nadar kuma sugnaano nadar ku asixi maayo marka macsiyadii iyada nadarkeedii maba guntamayo sida noo iman doonto mubaaxii wixii iska banaanaa iyadana waxay leeyihiin ma ansaxaya madhabku leeyahayo nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu arkay nin taagan oo abu israaiil la odhanayey maxaa ku dhacay buu yii markaas ninkan waa abu israaiilo wuxuu ku nadiray inuu qoraxda taagnaado oonu har gelin inuu istaago aanu fadhiisan cidna aanu la hadan soomanaadana intaasuu ku nadir qoraxduu istaagayo ama hargelayo wuu taagnaanayaa ma fadhiisanayo wuu aamusnaanayaa dadka lama hadlayo waanu soomayaayo soon ayuu waday nabigu alayhi salaatu wasalaam wuxuu yihi muruuhu falyatakalam walyastadila walyaqcud walyutima sawmo waar u sheegoo faro waxaad ku tidhahdaan iskana hadal harsana iskana fadhiiso soonkaagana dhamayso marka xabadii cibaadada ahayd laga soo reeb cadeedda de haddaad istaagayso haddaan dhibaato kuu waa iska mubaax waxba maaha waajib ma sunnana ma aha taagnaato oonad fadhiisani sunana maaha waajibna maaha waa iska mubaax inaad dadka wixii de maaratay waajiba mooyaan wixii kale aad iskaga aamusto salaantii de waxaa un dadka sheekadooda iska dayso iyaduna waa iska mubaax ilan xumaantuun baa laga aamusaya iyo wixii kale laakiin dee si caadiya inaad dadkii la hadasho waa mubaax marka tarkul kalaam oo mubaaxa buu ku nadiray qiyaam oo mubaaxa buu ku nadiray alwuquuf fi shamsi oo mubaaxa buu ku nadiray wixiiba waa laga xadfay soonkii oo loo soo reebay sidoo kale xadiid axmed iyo abu daawud ay warinayaan baa laa nadra ilaa mabtugiya bihi wajhu llah nadar kuma ansaxo wixii ilaahay wejigiisa lagu raadiyo mooy adda cibaadaadkii marka marka qofku ku nadro inaanu maaragtay cunto gaara cunin iyo inaan hilibka cunin iyo inaan waaa cunin iyo waaas ma soconaya waba ma samaynaya nadar ma noqonaya waaas qurbo unbaa nadar noqota wax waajiba ama sunno ah markaa eh, de waajibkuna waajibkuna mar hadduu sharcigii waajibiyey nadarkiisi isagana ma ansaxaya maxaa markaa soo haray ila waa waajibkii shareecadaaba waajibisay soo ma waxba markaa isagana nadar uma baahno marka wixii sunayaashiun baan ku saha waxaan nadarkooda u ansaxayaa waa wixii sunayaal ahaa ayuunbaa lagu nadraya waay xaggii siiqada usoo gudub wuxuu ihi wayasixu nadru bilqowli wahuwa an yaquula lilaahi calaya kada calaya kada waqiila yasixu biniyati waxdaha siiqadii nadarkii wayasixu nadru nadarkii wuxuu ku ansixi bilqowli oraah oo an yaquul waa sida inu ihahdo lilaahi calaya kada ilahay waxaay waxaasuu igu leeyahay waxaasaan ilaahay ballan kula galay hadduu yidhaahdo uu ku qawlo dee markaa nadarkii waa guntamaya wa qiila waxaaba la yidhi yasixu biniyati waxdaha mayane hadduu niyoodaba uu nadar niyoodo isagoona hadduu doono hadalba ayuu guntamaya oo yani waxa weeye xajkii iyo cumradii iyo oo kale ayay doonayaan in uga qiyaas qaataan inama alacmaalu biniyaato xajka iyo umrada iyo de waa nadar oo kale waa kan aynu leenahay qofkii markuu galo isagoo sunaba ah wuu ku waajibaya waa sidii qof nadrayo oo kale markaa nadarkiina bay leeyihiin sidiisaba niyada ayaa ku filane uma baahnaba xataa in afka lagaga dhawaaqo laakiin eh, sida muctamadkaa waa inuu dhawaaq u baahan yahay maxaa yeelay dee xajki iyo cumradu si gaar ah ayaga loo soo reebay lakiin cibaadaadku sidoodaba waa wax uu qofku jawaarixda ka samaynayo ama uu ku dhawaaqayo weeyaan marka nadarkii wuxuu u baahan yahay in la gunto wuxuu ku guntamayaana waa dhawaq haddaba nadarkii qaybuu kala leeyahay nadarkii qayba ayuu yeelanaya mid mucalaqa iyo mid mulaqa mid wax ku xidhan oo hadday saasi dhacdo saasaan ilaahay ballan kula galay ama saasaan ila maarata samaynaya uu qofku leeyahay iyo mid mutlaqahoo aan waxba ku xidhnay marka kii mucallaqa ahaa ee ka mucallaqi waa hadii ilaahay ilmahayga bogsiiyo waxaasaan samayn doonaa markaad leedahay wabaad ku aliasa hardi baad ku idhaysa midna waa mid shardi ku xidhan midna waba kuma xidhna marka kaa shardiga ku xidhani isaguna laba u kala qaybsamaya shardigani inuu yahay wax aad rabto in ilaahay kuu sameeyo iyo in uu yahay wax aad nacayso oo inaanu dhicin aad doonayso deetana nadarki aad iskaga qabanayso sida inaad tirahdoo kale mar dambe haddaan xumaan baad maalan waxbaad samaysay macsiye ah mar dambe haddaan sameeyo waxa igu waajiba inaan khamiis iyo isniin kasta soomo eeg markaa shardigaa ayuu ku xidhan yahay laakiin shardigani waa maxay wa waa wax aad rabta inaan udhicin de ood karaahiyeysanayso deetana aad doonaysa inaad nadarkan iskaga xijaabto mar midna waa wax aad doonayso inuu dhaco haddii oo waaad jeceshahay shardigiiba wuuu yahy waaad jeceshahay inuu dhaco marna shardigiiba wuxuu yahay wax aad doonaysa inaanu dhicin marka saddexdaa qaybood buu noqonaya mid aan shardiba ku xidhnayn iyo mid shardi la jecel yahay oo qofku uu doonaya ku xidhan iyo mid shardi qofku aanu doonayn ku xidhan saddexdaa kala qabsa wuxuu ku yidhi kii koobaad waman callaqa nadra qofka nadarka ku calىa amrin arin yaطlubhu uu jecel yahay ka shifaaءi mariidi sida qofkii bukay inuu bogsado wa quduumi اghaa'ibi kii maqnaa inuu yimaado diinankii ilaahay ii soo celiyo waxay waxaasaan yeeli doonaa lazimahu اlwafaau bihi cinda wujuudi الshard waxa qofkaa ku waajiba inuu fuliyo nadarkii shardigii marka la helo nadru اmujaazah baa la dhahdaa waa abaalgud abaalmarin oo kale marka markii wixii uu dhaco ayaa tan adiguna aad ilaahay ugu shukriyeysa markaa waa waajib dhinac kale ugama weecan kartid qaar waxay kuohanayaan waxaan ku nadiray inaan eh, muxuu ahaaye cumro taga ama xaj tago haddii ay saas amaan waalidkay xajka geeyo maxaan yeelaa dee soo xaji adigu haddaad aj ku maarata ku nadartid haddaad soon ku nadartid kun soom markii waxoogaa ilaahay kolkuu nicmadii siiyo yar caajisago isoranaya warbalaha waxaan u yar culus yahay bal wax kale oo looga baydo xagga culamada qaba intaasoo laguu qiil bixiyaa awfi binadrika baa lagu leeyay nadarkaagii furi ilaahay nicmadii addoonaysa kumu siinin dee ahdigii aad ilaahay la gashay ballan ilaahay la gashay waa lagaa doonaya adaa isgeliyey marka hore ana marka hore waxaan kulahayn nadarka iyo iska ilaali intaad iska ilaalin karteen laakiin adigaa iska ilaalin waaye dee hadda fuli waa lagaa doonaya markaa ka nadrulmujaaza baa la idhahdaa sidoo kale nadru tabarur isaga laftiisa waa la idhahdaa maxaa yeelay dee waa qofkani cibaado ayuu markaa maaragtay isku laaziminaya wax uu jecelyay markuu helo kadib markaa nadru tabarur ayaa laba qaybood noqonaya kii mulaqa ahaa wuu soo gelayaa ka nadrmujaazaadka laftiisuna nadru tabarur waa la ydhaahdaa wuxu uhi waman nadara shayan qofkii wax ku nadra walam yucalliqu calaa shayin waxbaba aan shardi ku xidhin faqad qiila waxaa la yidhi laa yasixu kaasi asixba maa yunaad iska tiraadid uun waxaan ilaahay ballan kula galay in aan isniin iyo khamiis kasta soomo ama wuxuu ilaahay igu leeyahy isniin iyo khamiis kasta inaan soomo adoo shardiba ku xidhin qaar baa yidhi ma ansaxayo laakiin waa daciif qowlkaasi wuu ansaxaya kuwaas waxay leeyihiin nader waxaa la yidhaahdaa un wixii shardi isku xidhana ayuunbaa nader la yidhahda afcale bay laakiin waa daciifo dee sax ma aha cumar bn khaaab waa kan yihi inii nadartu an actakif inaan maarata ictikaafaan ku nadriy rasuulka ilaahay muu odhanin hadday saasi dhacdo inii nadartu an actakifa laylatan fi masjid اxaraam un buu yihi markaa waa caadi marka eh, walmadhabu anahu yaصix madhabku nadriga mulaa ihi waa inuu ansaxayo oo u caadi yahay waman nadara shay-an qofkii wax ku nadra calaa wajhi lajaaji calaa wajhi lajaaji wاlgadb qaab cadho iyo muran lajaajku waa muranka adabkuna waa cadhada ban qaala waa isagoo yidhaahda in kallamtu fulaana ninkaa haddaan mar dambe la hadlo facalaya kada wa kada haddaan ninkaa mar dambe la hadlo xaj baa igu waajiba muxuu doonayaa markaa ninkaas ma inuu la hadluu doonaya ma inaan la hadal buu marka wuxuu shardi ku dhigay nadarkiisii wuxuu ku xidhay shardi uu necab yahay wuxuu necab yahay ku xidhay oo aanu dooni marka ninkaa hadalkiisuu diiday marka kaasi waxaa la nadru lajaaji wاlgadb inta badan meel lagu murmay iyo meel laysugu carooday ayuunbuu dee yimaadaa qofku ama naftiisa ha u caroodo qof kale markan macsiyada ku dhacday ee ku dhacday naftiisiiba u caoonay markaasu ohanaya mar dambe haddaan sameeyey waxaan ku nadray waxa iyo waxa marka naftu u cadhaysan yahay sooma waa nadru lajaaji wاlgadb weeyaan marka lajaajna waa murankii adabna waa cadhadii waa kaa markaa shardiga waxa aad doonaysa inaanu dhicin aad markaa iskaga qabanayso ayaa waxaa la yidhaahdaa nadru lajaaji waladab haddaba kani muxuu u egyahay dhaartiibuu egyahay sooma soo qofki wallaahi inaan qofkaa mar dambe la hadlayn kale weyaan ama wallaahi inaanu waxaa mar dambe u noqonaynin oo kale oo la takiidinaya la adkaynaya wuxuu ku yidhi adaba fahuwa bilkhiyaari qofkani wuxuu kala dooran cinda wujuudi shardi shardigii uu nadarkiisa ku xidhay hadii la helo bayna alwafaai bima nadara inuu oofiyuu fuliyo wixii uu ku nadiray iyo wa bayna kafaarati yamiinin in uu dhaar kafaara gudkeedii bixiyo nadrulajaaji wاlgadb isaga in la fuliya waajib maaha waayo isaga maqsuudkiisu waa maqsuudkii dhaartba si dhaartoo kale un isagu markaa labaa kuu banaan inaad wixii aada isku waajibisay yeesho iyo inaad waxaan iska dhaar oo kalu ahaaye dhaar aad jabisay un ka soo qaado oo aad kafaara gudkii dhaarta bixiso nabigu calayhi salaatu wasalaam xadiidkii cuqbat bni caamir ee saxiix muslimka ku jiray wuxuu yiri kafaaraة nadri kafaaraة yamiin nadarka kafaaradiisu waa kafaarada dhaarta oo kale marka culamadu ila waa tan layna yii walyuufuu nuduurahum iyo awfi binadrika iyo waa tan qaybna la waajibiye in la fuliyo ee aan qofkii khiyaar la siiyo halkana waa tan layihi kafaaratu nadri kafaaratu yamiin waxay yidhahdeen xadiidkan wuxuu ka hadlayaa waa qeybtan dhaarta u waa nadru lajaaji wاlghadab ka weeyaan ka laleeyahay kafaaraة الnadri kafaaraة yamiin waaya xadiid kale oo daciifa baaba sii caddaynaya oo nadra fii غadbi wa kafaaratuhu kafaaraة yamiin laakin waa xadiis dacfi ku wuxuu yihi waxa la yihi in nadara xajan waxaanu qofkani ku nadray hadduu xaj yahay lazimahu khiyaarba ma lehe e eh, xajkiibaa waajib ku ah walaysa bishayin lakin qowlkaasi waa daciif buu yihi shek waxba maaha qolaa leedahay waxaanuu qofku isku waajibiyey hadduu xaj noqdo uu yihahdo haddii waxaas igu dhacaan xaj baa igu waajibay hadduu yidhaahdo khiyaarkii kafaaratuyamiinku meesha maba imanayaba ee qofkii waxaa waajib ku noqonaya inuu markaa xajkii uu la yimaado laakiin sheekhu wuxuu ku yihi walaysa bishayin waxba ma aha oo waa markaa qowl daciifa ah wey intaa kadib sheekhu wuxuu u gudbayaa asnaaf ama qaybo nadarku uu leeyahay markaa qaybahaasi asnaafta malaha inaan habeen dambe nusraacin ayaa la qaatay sala allahu wasalam alaa nabiyina maxamed allahu aclam shaqada liidataa buu yihi xaggee u noqonaysaa de waa inagii sheegnay oo waxaa nijaasaadka iyo hawlahaas calaaqada lale qofkii markaa nijaaso faraha la gelay waxaad ka warantaa qarandida iyo diinka beriga diin ceelaadka jeerta iyo wiisha naagbadeed u waxaasna waa macaadimiya ya waa caadimiya w qarandida waxay u badan tahay inay xaaraan tahay wallahu aclam maxaa yeelay carabtu khinziiru lardi baabay yidhahdaan khinziiru lardi markaa de baashu sida khinziirkana ma doofaarkana sawirkeeda yar way u yar eg marka culammadu qaacidada bixin jireen oo ah wixii aan jasiiratulcarab lagu aqoon waxaa la eegayaa magacay carabi u bixisa haddii markaa magacyadii de maarata waxyaalihii xaaraanta ay u bixiyeen halkaasuu noqonay haddii aanay magacba u aqoon waxaa la eegayaa muqaal ahaan xayawaankuu egyahay iyo dhaqan ahaan markaa baashaasi baalkaasa waagta diinku isagu kan dee berigaa isagu waxba eh, kuma sugna iska xalaal buu noqonaya laakiin diinceelaadka waa kaa dee biyaha iyo badda maarata eh, biyaha iyo gelaya oo waxay leeyihiin waa waa barmaaigii waxay rajaxayaan inaanu banaanayn lakiin imaam nawowi sulxafaadki iyo nasnaaski waxaasoo dhan wuu fasaxay eh, majmuuca jeerta maba garanayo anu jeertu wa sidee yahay iyaduna waa bermaay iyaduna kolle biyahay gelaysaa kolle ka soo baxaysa farasunahrig markaa taasina kolle biyahay gelaysa kolle ka soo baaysa waxaas lama ogol wiishuna iyaduna malaha baday gashaa iyaduna miya he miyaanay webiga gelin waa bahashan waxiidulqarniga markaa laakiin biyaha ma gasha iyadu iyadana bal hala eega de inay maxay cuntaa maxay ku noosha cawskunbay daaqdaa ah, bal iyada hala fiiriyo kolle culammadeenni wax ka hadlaya maan arag waxay noqonaysaa in aada loo tatabuco halkay raacayso halkay u ekaato baa la raacinaya taanaad naagmadeeda tirin aan u garan maayo qofkii aan ku nadray in aanan la hadlin haddaan qoraal kula hadlo ka war de haddaad u qorto maad maad hadal haddaad qorto aanad hadal oo adigu marka hore hadalka sheegaysay muxuu ahaaye inaad afka kala hadasho dee hadal noqon maayo dhiigga dadka ma la iibin karaa may dadka tahriibaya ma loo banaynayaa akulbeyt wa shurb اkhamri safar xaaraana ah horta ya hadduu na hadduu og yahay in meesha uu ku dhimanayo meeshu ay halis tahay malaha qaar badan markay inta badbaadiya inta dhimata kee badan ya inta dhimatiya inta badbaado kee badan de markaa markaa safarka inagu gaaladan iyo meelaha ay raadinayaan de waa kuma dhiiri gelina laakiin safarka in la hado waa xaaraan sidiisu xaaraan u yahay waxoogaa way yar adkaanaysa in safarkii waa xaaraan la adkaanaysa muxuu yihi nimirigu de waa waa kaluu kaluu weyn nimirigu waan weyn unahay de ha jaadka ka waran maxaaraamsuti qaacido lagu siiye qaacida lagu siiye waxaa lagu yihi wax kastoo daahira oo aan dhib lahayn ayuunbaa xalaala laakiin wixii haddaanu daahir ahayn waa xaaraan haddii uu dhib keenayo qofkii marka waxa weeyaan uu halis gelinayo noloshiisii iyadana waa xaaraan garamaanyada ma la gabarmaayo gabarmaayo weligee ma maqal waxyaabihii dibadda laga soo dabcan way sheegaan culammadii hore insaanulma bay yidhaahdaan insaanulma laakiin waxaan filaya waxaas inaanu xaqiiqa ahayn inaan waxaas xaqiiqa ahayn baan wa un sheeko un lagu hayo mooyaan wax jira inaanu ahayn bay u waxyaabihii dibadda laga soo dhoofinayay een ahayn hilibka ee la sheeg sheego inay ku jiraan wax nijaas ah ma iska ilaalinaya mise qaacidada lastu filashail xil baa lagu shaqaynaya kole dan waxaan hilib ku jirin asal waxaa wa inu xalaal yahay markaad hubsato in wax xaaraanihi ku jiro ayuunbaa iska daynaysa marka hore dad ka xalaal meeratana way fiicanta ay wa laga sheegay qarandida waynu sheegay caano dameer ma la siin karaa qof kixi hayso horta inay de dawo yihiina lasoo xaqiijiyo anagu kuma ogin dawo kuma ogin way sheegaanu dadku laakiin allahu aclam caano dameer ba waj halaa laga soo weydiiyey inan yaroo kixi hayso waxaa laynoo yihahdeen ama khamri hala siiyo ama caano lo-a maxaa un ku jaanjaabi kamri iyo khamri iyo caano dameer marka calaa kulli xaal eh, in iyo bakaylaha dee bakaylaha loo keeno bakaylahaasaba xalaale eh. waanu buuxaa wuxuu yihi xadiidka awfi binadrika hal siqa tadulu cala lwujuub in siiqat lamri ida kaanat siiqat lamri tadulu cala lwujuub ha laakiin dee saarif bay iyagu eegayaano qawaaciddii kale shareecada ayay waafajinayaan wallahu aclam